رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii abi shujaaca faslun fii dadka wax isku darsada zakadooda waaye laba qofoodaa xoole isugu jiraa habkii wax u sakayn lahaayeen walkhaliitaani labada wax isku darsataa ama dadka wax isku darsada yusakiyaani yuzakiyaani way sakaynayaan oo sakada waxay u dhiibayaan zakaata alwaaxidi hal qofood zakadiisa oo kale bisabci sharaa'ida shuruudooyin toddoba ah haddii markaa la helo toddoba shuruud haddii la helo oo ay kasoo baxaan sidii hal qof sakadiisa oo kale iyo xoolahooda u dhiibayaan idaa kaana haddii uu yahay almaraaxu meesha ay baryayaan xoolaha waaxidan hal meel geeliisii geeliis way isku darsadeen mar allaale marka jiifka iyo xareynta la gaaro waa la kala qaadaa markaa shardiga ma soconayo waa inuu hal meel uu yahay meesha ay baryayaan idaa kaana haddii uu yahay almaraaxu makaanu bariga waa meesha ay baryayaan waaxidan hal meel keliya waalmasraxu waaxidan meesha ay daaqayaanna inuu waaxid yahay waaraaci awsaarka iyo midka raacayana waaxidan inuu mid yahay wal marcaana waa ku qorayihiin kutubaha qaaroo marciga daaqana waa la yidhaahdaa masraxa mararka gobol kamida waxaa la yidhaahdaa meelaha laysugu keeno macnaha markii la foofinayo maraaxu waa meesha ay baryaan masraxuna waa meesha laysugu keeno marcaana waa meesha ay daaqayaan amase idaa kaana almaraaxu waaxidan hadduu yahay meeshay baryayaan mid walmasraxuna waaxidan uu yahay makaanu daaqa meeshay daaqayaan waalmarca ama waraaci qofka ilaalinayana waaxidan uu yahay waalfaxlu awrka waaxidan inuu yahay waa marka la abaahinayo amase faxliga ka dhaxeeya midka boodahaya ratmtaqaanaa hasha amase ee faxlinaya inuu mid keliya markaa yahay cabaahinta walmashrabu makaanu cabitaanka waaxidan inuu yahay hal meel inay wax ka wada cabaan waalxaalibu qofka xaalibkee maalaa lisayana waaxidan mid inuu yahay wa mawdicu alxalabi meesha lagu maalaayana oo lagu lisaayo waaxidan inuu yahay waa toddobadaa sharaa'id toddobada shuruud haddii la helo dadka wax isku darsaday hal qof zakadiisa oo kale iyo markaa wax ku sakaynayaan faslun fii nisaabi dahabi iyo walfidati nisaabka dahabka iyo fidada nisaabkoodii waaye wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa cishruuna mifqaalan waa inuu labaatan mifqaal gaaro labaatan mifqaal waa labaatan diinaar baa loola jeedaa wa fiihi markaa waxaa laga qaadayaa rubucul cushuri cushur rubciisa macnaha cushur oo afar loo dhigay wahuwa rubcul cushurku waa nisfu mifqaalin waa mifqaal nuskiisa wa fii maa zaada wixii intaa ka batana fa bixisaabihi xisaabtiisa qofka uu ka sakaynayaa wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa waa nisaabka uu ku bilowdo ee ku kachayo zakada adahaba waa cishiruuna mifqaalan waa labaatan mifqaal macnaha waa labaatan diinaar wa fiihi lcushri ayaa gudihiisa ahaaday marka rubuc cushur wahwa rubucul cushrigu waa nisfu mifqaalin waa mifqaal nuskiisa muxuu la jeedaa rubucul cushriga waxaa la yidhaahdaa waa cushurka waa shaygii oo loo qeybiyey toban meelood meeshaasaa haddana rubuc loo sii qaybinayaa macnaa afar meelood loo sii qaybinayaa macnaa rubuc cushur marka leeyahay cushurka shaygii a toban meel loo qeybinayaa hashi meel ayaa haddana rubac loo sii qaybinayaa rubac ayaa loo sii qaybinaya waa afar meelood loo sii qeybinayaa wixii soo baxay noqonaysaa marka matalan tusaale boqol haddaad toban u qaybiso ama loo qaybiyo waa toban soo maha boqolkii afar u qaybi marka waa laba iyo bar laba iyo bar buu markaa noqonayaa boqolkii wahwa waa rubucul cushurkii rubucul cushurka waa nisfu mihqaalin waa mifqaal nuskiisa rubuc cushurkiisa waa nisfu mihqaal macnaha mifqaalka nuskiisa macnaha waa labaatankii labaatanka mifqaalna waa siddeetan iyo shan garaam halkii mifqaal afar garaam buu noqonayaa iyo garaam rubuciisa iyo garaam rubuciisa waxaad ku dhufanaysaa marka labaatan intaasuu markaa noqonayaa famaa zaada wixii intaa ka ziyaada fa bixisaabihi xisaabkiisa yuu noqonayaa oo markaa lagu bixinayaa wa nisaabu lwaraqi waraqa waa qalinka ama fidada midqaalkiisa mi-ataa dirhamin waa laba boqol oo markaa dirham laba boqol oo dirham wafiihi waxaa gudihiisa ahaaday rubuc lcushur rubuc lcushur waa kii hadda aan soo tilmaanay cushur rubuciisa wahuwa rubuculcushurku waa khamsatu daraahima waa shan dirham wa fii maa zaada wixii intaa ka batana bixisaabihi xisaabtiisu qofku ka sakaynaya walaa tajibu ma waajibayso oo waajib kuma aha fi lxuliyi waxa laysku qurxiya ama dahabka almubaaxi ee bannaan zakaatun zako korkiisa ma aha midkan laisku qurxinayo oo qofka eh, ama ama eh, xulliga ah mubaax markuu leeyahay midkan mubaaxayn baa meesha ka baxaya kaasi wax zaka ah waajibkuma aha faslun wuxuu kaloo fasal u yahay fii nisaabi zuruuci zuruucda waa beeraha iyo wathimaari miraha ee nisaabkooda wa nisaabu zuruuci zuruuca nisaabkiisa oo inta ka baxayso ku bilaabanaya zakada iyo wathimaari midhaha khamsatu awsuqin waa shan wasqiyadood wasqi waara tirar wasqiga marka lixdan suus oo kale ayaa la yidhaahdaa suuskiina haddeena marka la fiiriyo dhankeena sida zakaatulfitriga loo bixiyo waa laba kiilo iyo bar meelaha qaarkood saddex kiilo taas waaya macnaha marka nisaabka zuruuca iyo miruhu ay ku bilaabanayaan nisaabkooda miraha khamsatu awsuqin waa shan wasqiyadood wahiya shanta wasqiyadoodna waxay keenaysaa alfun kun iyo sittun miatin lix boqol oo ritlin ama radlin oo bilciraaqiy radliga waxyaaba aada wax lagu cabiri jiraa loola jeedaa inta badan ciraaqigaa la isticmaalaa sida anagu suuska iyo waxaas aanu isticmaalno radligaa eh, la dhihi jiray waxyaabaha aaladda ee markaa wax ku beegaan wamaa zaada wixii intaa ka batana fa bixisaabihi xisaabtiisa markaa la bixinayaa oo intaas wuu ku bilaabanayaa nisaabka meeshuu ku bilowdo ee nisaabka uu ku gaaro haddii intaa uu noqdo haddii wax ku siyaadaan cidna waa la xisaabayaa wa fiiha waxaa ku sugan marka in suqiyad haddii la waraabiyo oo lagu waraabiyey bimaai samaa'i beertii mirihii baxday cirka biyo ka yimid baa waraabiyey aw sayxi ama daad daad baa waraabiyey alcushuru cushur baa markaa la bixinaya cushurkuna waan soo tilmaanayo waa toban meelood meelkiis meel ka mid ah wa in suqiyad haddii lagu waraabiyo beertii biduulaabin aalad baa lagu waraabiyey adna isticmaalay aw nadxin ama dhaan biyi waa loo soo dhaamiyo dib waa lagu soo dhaamiye ama dhawarkaad kusoo qaaday marshii cushriga ahaa haddii cirka u waraabiyo ama daad u waraabiyo nisful cushri buu markaa noqonayaa oo cushrigii toban marka loo dhiga hal meel baa la qaadi jiray nuskiisa la qaadaa ilan dhib baa lagu waraabiyey markaa aalad baa lagu waraabiyey dhaan baa lagu waraabiyey iyo wixii markaa lamid ah faslun kan wuxuu fasal u yahay fii zakaati curuudi tijaarati olosha ama alaabta tijaaradii ganacsiga loogu talagalay sakadooda walmacdini iyo macdanta iyo waarikaazi rikaaska rikaaska waa xoolaha ay duugtaan ama hantida ay jaahiliintii iyo ay dhulka markaa ku duugan jireen inansaan oo kale bangi iyo meel markaa ma jirin wa tuqawamu waa la qiimaynayaa curuudu tijaarati tijaarada cudusheeda waa alaabteedee cinda aakhiri alxawli sanadka aakhirkiisa yaa la qiimaynayaa bimaa waa lagu qiimaynayaa bimashturiyat wixii lagu soo iibiyey ayaa lagu qiimaynayaa bihi shayga wa yukhraju waa la bixinayaa min daalika arrintaa rubculcushri ayaa markaa laga bixinaya asagana cushur rubciisa wamastukrija wixii laga bixiyo wamaa shaygii wamastukrija oo min macaadin dahabi iyo walfidati ahna yukhraju waa la bixinayaa minhu xaggiisa rubucu lcushur fi lxaali isla markiiba wamastukrij min macaadin dahab walfida macaadinta dhulka laga qodo dahabkiisa fidada waxa uu yahay haddii lasoo bixiyo iyo wixii laga bixiyo yukhraju minhu waxaa laga bixinayaa xaggiisa rubucu lcushri fi lxaal isla xaaladiiba wamaa yuujadu wixii la helo oo mina rikaazi waxyaabaha rikaaska ah rikaasku waa xoolaha ay jaahiligu markaad duugtaan dahab iyo wax noocaasoo kale ah yaa dhulka laga helay fa fiihi lkhumus khumus baa markaa ahaaday shan baad u dhigaysaa meel kamidaad bixinaysaa inta kalena adigaa markaa ku intifaacaya waa haddii rikaas uu markaa yahay faslun fii zakaati alfitri waa zakada fitrada tanna waa soonfurka ama marka ciid sheego oo caami ciidu dhalato sakada la bixiyo waana ciidulfitriga watajibu waa waajibaysaa lfitri zakaadka lagu magacaabo zakaatulfitri bihalaathati ashyaaa saddex arin bay ku waajibtaa saddex arin haddii la helo ayuu qofku waajibku noqonaya kow alislaam inuu qofku islaam yahay zakaatulfitri qof kaafira lagama rabo wa biguruubi shamsi iyo inay qoraxdu dhacdo min aakhiri yowmin maalinta ugu dambaysay min shahri ramadaan inay qoraxdeedu dhacdo maanta waa maalintii ugu dambaysay ee ramadaan qoraxdeedu markay dhacdo oo beri ciid ay noqoto maqribka wixii ka dambeeya taana markaa way waajibaysaa ta saddexaad wa wujuudi alfadli ziyaada in la helo can quutihi qofka quutkiisa waxaad cunaysa wax ka badan qofka inuu haysto wa quutu ciyaalihi iyo ciyaalkiisa waxay cuni lahaayeen fii dalika alyowmi maalinta iyo walaylatihi habeenkiisa maalinta iyo habeenkeeda qofka iyo ilmihiisa wixii ay cuni lahaayeen wax ka badan waa inuu haysto hadduusan haysanin sakaatalfidr korkiisa ma aha macnaha saddexdaas ayaa loo loo saddexdaa ashyaa ayay ku waajibaysaa qofka inuu islaam yahay inay qoraxdu dhacdo maalinta ugu dambaysay bisha ramadaan iyo in la helo wax ka badan quudkaaga iyo ciyaalkaaga quudkooda maalintaa iyo habeenkeeda marka laysku daro wayusakii qofku wuu ka sakaynayaa sakaatulfitriga oo wuxuu ka bixinayaa can nafsihi nafsadiisuu ka bixin wa camal iyo qof talzamuhu ay ku laasimtay nafaqatuhu nafaqayntiisa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah macnaha qofka naftiisu ka bixinaa zakaatulfitriga wuxuu kaloo ka bixinayaa qof kasta oo inuu nafaqeeyo ay ku laasimtay oo intii asaga mas-uulka uu ka yahay saacan buu bixinayaa saac ama suus oo min quuti baladihi beledka uu degan yahay quudkiisa ah wa qadruhu saaca qadarkiisii qiyaastiisuna waa khamsatu ardaalin shan radal iyo wa thuluth oo bilciraaqiyi ciraaqi loo nisbeeyey waan soo tilmaanay rudliga waa aaladda marka wax lagu cabiri jiray booskeena wax ku cabirna miisaanka waxyaabaha la midka ah booskaasuu markaa ku jiray saacan oo min quuti baladihi beledkiisa wax la quuto ah beledkaa waxaan la quudanin oo dadku aysan cunin inta badan ma ku bixin kartid waaye zakaatulfitri waayo sababtii ujeedada loo bixinayo waa inay dadku tacmiyaan ay quud ka dhigtaan waxaysan cunin haddaad siisid macnaha faa'iidadii iyo ujeedadii xikmaddii loogu talagalay ayaa markaa maqan marka la qadaro oo la qiyaaso wa qadruhu khamsatu ardayn iyo thuluthin thuluthkiisa waaye oo bilciraaqiy faslun fii masaarifi azakaati dadka la siinaayo zakaadka watudfacu waa la bixinayaa azakaatu zakaadana waxaa la siinaa ila alasnaafi athamaaniyati sideedii nooc alladiina kuwaasoo dakarahum allahu ilaahay uu ku sheegay tacaala amarkiisa sareeye fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa casiiska ah fii qowlihi tacaala buu ilaahay ku sheegay uu yidhi inama asadaqaatu sadaqooyinka waxaa la siinaya u sugnaadeen lilfuqaraa'i faqiiriinta walmasaakiini iyo masaakiinta waalcaamiliina iyo kuwa ka shaqaynaya caleyha zakada korkeeda dadka soo aruuriya dadka ilaaliya dadka qora waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwa quluubtooda lasoo dumaayo islaamka la raba in lasoo jeclaysiiyo ama hadday soo islaameene waxbaa la siinayaa si islaamka u jeclaadaan wa fi riqaabi iyo qooraha la fakintooda waa shan waalghaarimiina kuwa deemoobay qofkii deyntu ay ka badatay bixin waayaan zakana waa la siiya asagana waa lix fi riqaabi wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana waa lagu bixinayaa waa todobo wa fii sabiililah marka la leeyahay wax walba oo jidka ilaahay ah ayaa lagu bixinayaa haddii nafaqadii jihaadku wax ka dhinaado masaajida lagu dhiso wixii noocaasoo kale ilaahay dartii loogu bixinaya wa sabiili illaahi waa ka lix ee toddobaad ka sideedaadna wabni sabiili waa qofka musaafirka ah ibnu sabiil baa loo bixiyey wadadii jidka cunugiisa la yidhaahdaa bacdama jidkale isaga socda musaafirka a ah waxaa laga dhigay cunug jidka dhalay oo kale wabni sabiili wa tudfacu waxaa lagu dafcinayaa oo la siinayaa oo lagu bixinayaa azakaatu zakada cil asnaafi sinfiyaalo iyo sinfiyaalo iyo noocyo ama dad athamaaniyati sideed ah alladiina noocyadaasoo sideeda ahoo dakarahum allahu tacaala ilaahay uu ku sheegay fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa casiiska ah fii qowlihi tacaala buu ku sheegay suuratu tawba oo dhahay ilaahay inama asadaqaatu sadaqiinku waxay u sugnaadeen lilfuqaraa'i iyo walmasaakiin maxay keliya faqiir iyo maskiin waxaa la yidhahdaa faqiir waxaa la yidhaahdaa qof aan waxba heli karinba wax uu haysto uu cuni karo uu cuno ama uu tasarufto ama uu biisha ma haysto faqiir baa la yidhaahdaa shilin ma haysto masaakiinta waxaa la yidhaahdaa qof wax haysta laakiin aan ku filnayn wuxuu waa heli karaa ama uu shaqeeyaa shaqada uu shaqeeya wax uu ka qaato kuma filna isagana ma kaafiso dadku mas-uulku ka helina ma kaafiyaan miskiina la dhahaa laakiin faqiir waa eber waxuu haysta ma laha ila miskiin ila wuxuu ku tilmaamay kitaabka wuxuu yidhi ama asafiinatu hee fa kaanat limasaakiin yacmaluuna fi lbaxr doon bay lahayn wiilasha ay ku shaqaysanayeen haddana maskiin buu ilahay ku tilmaamayo ma u filnayn waalcaamiliina calayha waxaa loola jeedaa kuwa sakada ka shaqaynaya korkeeda way soo aruurinayaan ama meel marka lawada keeno iyo ilaalinayaan ama xoolihii biyo siinayaan say noqoto waalcaamiliina calayha waa kuwa ka shaqaynaya zakada waxbaa laga siina ayagana waalmu'allafati quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumayo macnaha weli ma soo islaamin laakiin islaamkii wuu rajo leeyahay rajaa lagale inuu soo islaamu soo galo uu dhow yahay waxbaa la siinayaa ama waa soo galay oo cusub yahay sida rasuulku samayn jirayo wuxuu siin jiray dadka gobol ka mid ah boqol boqol halaad markaas inoo galay usoo wici jireen ay dhihi jireen inuu iska soo islaamay maxamed wuxuu bixinayaa qof aan fakri ka cabsanaynin waxbixintiis oo kale waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi riqaabku waa addoommada la addoonsado xorayntooda qoortooda in la fakiyo waalghaarimiina waa kuwa deenoobay qofka haddii deen badan ay ku badato uuna bixin waayo dadka sakada dhiibaya qofka khaarimka inay wax siiyaan ayaa loogu talagalay wa fii sabiili illaahina waa jidka ilaahay oo waa caam wabni sabiili iyo musaafirka iyo ilaa man yuujadu minhum wa ilaa man man xaggiisa yuujadu la helo oo minhum ayay ka mid ah qofkii dadka ka mid ahoo la helana ayna markaa waa lagu bixinayaa walaa yaqtasiru lagu gaabin maayo calaa aqala wax ka yar min halaahatin saddex saddex oo min kulli sinfin sinfi kasta ka mid ah oo sideedaas ah ila alcaamilu shaqaalaha maahane qofka caamilka maahee inta kale saddex lagama yarayn karo oo wuxuu ula jeedaa hal qof sakadii la bixinayaa hal qof oo fakiira la siiyey ama hal qof oo miskiina la siiyey ama hal qof oo caamil calayha taa wuu ka bixiyey hal qof oo mu'alafat alquluuba la siiyey lama rabuu leeyahay waxaa la rabaa oo loo baahan yahay buu leeyahay waa in halkii qofee la siinaayo saddex inay ka badanta maahane aysan ka yaraanin macnaa faqiirkii yaa lasoo helay saddex qofood oo fuqaro ahoo faqiiriin ah ayaa ugu yar in la siiyo haddii looga badiyo dhib male laakiin haddii lilfuqaraa'i la yidhi jamac bay tilmaamaysaa faqiir lama dhihin idan jamacana saddex buu ugu yaraanaya markaasaa wuxuu leeyahay walaa yaqtasiru lagu gaabin maayo lagu gaabsan maayo wax siinta sakada calaa aqala wax ka yar min halaahatin saddex min kulli sinfin sinfi walba faqiirka miskiinka mu'alafat lquluubka ka deemoobay kan mataqaanaa qoortiisa la bixinayo musaafirka kulli sinfooyinka saddex lagama yarayn karo ila alcaamilu caamilka ma ahane laakiin haddii caamil la yidhaahdo hal qof baa laga yaaba inuu ka shaqeeyey halkaasaa la siinaa dhib male asaga wa khamsatun shan qofood laa yajuusu ma bannaana dafcuhaa in la siiyo ilayhim xaggooda in loo dafciyo saddex qofood macnaa shan qofood dheh oo dadka ka mid ah isaka lama siiyo ayaga wa khamsatun shan laa yajuusu ma banaana dafcuhaa bixintooda ilayhim xaggooda ko alhaniyu waa nin taajir ah muxuu taajir ku noqday bimaalin xoolo wuxuu taajir ku yahay hantibuu haystaa waa ko aw kasbin ama kasab buu taajir ku noqday kasabka waxaa laga wadaa wuu shaqayn karaa xoog buu leeyahay uu ku shaqeeyo qofka noocaasa waa qani asagana oo xibnihiisuu qani ka yahay kanna maal buu qani ku yahay kaa lama siinaayo waalcabdu iyo qofka addoonka ah wa banuu haashimin iyo banulmuqalib reer banu haashim iyo reer banuumuqalibna zako la siin maayo waa nebiga dadkiisa waman talzamu iyo qofkay ka laasimtay almusakii qofka wax sakaynaya nafaqatahu nafaqayntiisa qofka wax sakaynaya zaka bixinaya dadka uu biilo isagana ma siin karo mala qaadanayaan meeshii biilka uu ka bixin lahaa waa sakada noqonayso asagay kusoo noqonaysaa marka zake inay kugu soo noqotona ood cunto mamnuuc waaye waman la siin maayo zakada talzamu ay laasimtay almuzakiya qofka zakaynaya zakada bixinaya nafaqatuhu nafaqadiisa walaa yadafacuhaa ilayhim mana loo bixinayo xaggooda biismi alfuqaraa'i waalmasaakiin magac faqiirin magac maskiin asaga ayaa bixi dadkan biila magac faqiir iyo magac masaakiin ay wataan sababtooda lagu bixin maayo waayo qofkii wax bixinayey ayaa biila marka kuwaana la siin maayo walaa tasixu ma ansaxayso kama gudayso lama siin karo lilkaafiri qof kaafir ah gaalna zakada muslimiintu ay bixinayaan ma laha sadaqadooyinka caadigaa dhib ma laha laakiin sakada maalka laga bixiyo oo sabablaha ah taas ayada kaafir ma ku baxaysee waxaa la siinayaa keliya waa qof muslim ah qof muslim ahaa bixinaya qof muslim ahaana markaa la siinayaa suu rasuulku tilmaamay tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadayaa muslimiinta taajiradooda waxaana la siinayaa muslimiinta faqiiriintooda marka shantaa qofoodna zaka markaa la siin maayo alhaniyun waa mid hodan ahoo taajira bimaalin maal buu ku taajiray ow amase maal ma haystee kasbin buu ku taajirayo wixii lagu shaqayn lahaa aladii lagu shaqayn lahaa xooggii lagu shaqayn lahaa wixii buu markaa ahaayaa asna waa taajir ilan laba ninoo maalin waxaa rasuulka oo timid waale laba ninoo oo xoog waaweyn leh markaasaa waxay dhaheen sekada waxnaga sii rasuulku wuu fiiriyey wuxuu yidhi dadkii mutaystay ma tihiin haddiise arabta waa idin siina macnaha idinkoon mutaysanin haddaad qaadaysaan waa gooni sababta waxay tahay waa taajir oo lixdood lixaad baa taa markaa u ah walcabdu adoonka wa banuu haashimin iyo banuulmuqalib waayo reer banuu haashim iyo banuulmuqalib labadoodana sakada waa ka mamnuuc waman talzamu almusakiya nafaqatuhu qofka wax sadaqaynaya zakaynaya qofkay ku laasimtay korkiisa inuu nafaqeeyo walaa adfacuha loogu dhiibi maayo ilayhim xaggooda oo qofka musakiga ah uu nafaqeeyo biismi alfuqaraa'i iyo almasaakiin labadaba walaa tasixu lilkaafiriin kaafirna ma ansaxayso in zaka markaa la siiyo kitaabu asiyaami wabillahi towfiiq allahu aclam